bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وsaxbihi وslm أجmaciin ama bacd <clears throat> waxaan soo helay kitaabkii kashfu shubahaat lilimaam اlcalaama almujadid mxamed bn cabdilwahaab aلtamimiy raximah اllahu tacaala waxaan joognay shubhadii <clears throat> mushrikiintu ay deliishadeen ama ay yidhaahdeen istiqaasada ilaahi subxaanaه wa tacaala ayrkii in la weydiisto waxaa daliilu abay ah dhaheen aakhiro marka la tago ambiyada ayaa laga gurma dalbaa ilaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam laga soo gaaro marka shubhadaa sheekh wuxuu uga jawaabay istiqaatadu inay tahay laba qaybood wax bani aadamka uu awoodo bani aadam kula joogo waxa aad weydiisanaysaana wax u awoodo ah taasoo kale marka inay tahay iyadu inaan mid aan inkirayna oo shirkiga ku sheegayna inaanay taa ahayn midda shirkiga lagu sheegayaa waxay tahay waxaan bani aadam awoodin sida hidaayada oo kale iyo jannada oo kale iyo wax lamidka ah inuu ku geliyo inaad adiga markaa bani aadam weydiisatood alla ka jeesato taa inay tahay midda bani aadamku awoodi karaa iyado inaanay dhib lahayn waxaa ku tusaayo fastaqaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi waxaan sheegnay culimmaduna inay ku daraan min baabi unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar isagoo daalim isagoo madluuma markuu madluum yaha say ugu gargaariyo awood baad u leedahay inaad ka celiso laakiin adoo meyid oo dhintay qabri ku jiro haddii ninku dilaayo kale nin yani waxaan ujeedaa haddii adiga iyo qof uu cadow ku haysto ku dilayo haddaad tiraahdeed nin qabri ku jiraan u yeeranayaa awoodba uma laha waxaan adugu yeeraysa taa weyn marka midda aan maxaa yeele qofku cibaado bay ka tahay qofkan inuu tasaruf iyo wax leeyaha buu aaminsan yahay marka wuxuu bani aadamka awooday waxaanu awoodin in loo kala saaro amaa midda ambiyada aakhira lagu samaynayo oo ambiyada ilaahi subxaana watacaala loo yacni gargaar ama gurmad la weydiisanayo ilaa nabigeena laga soo gaaro sala allahu caleyh ali wasalam waa arin ay awoodaan waayo markaas mowqifka la taagan yahay nolosha qabrigana loogama qiyaas qaadan karo maadaama aakhira la weydiinayo haddaan weydiisanaya dhihi kartid maxaa yeelay asxaabtii markii ay adduunyada joogeen nebiga ayay noo ducay dhihi jireen markay abaaraystaan marka dambena yani waxaaw markii uu dhintayna waa kii cumar yidhi allahuma inaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiina wainaa natawasalu ilayka bicami nabiyika mucaawiyana sidoo kale waxaa weyaan yaziid ibn lswad iljurashi ayuu yidhi taasoo dhan marka waxay kutusaysaa arin muhima arrinkaasoo ah in asxaabtu ay fahamsanaayeen nolosha nebiga iyo geeridiisa kadib nolosha qabriga uu ku jira inay kala duwan yihiin xagga axkaamta taabaa marka fahamka asxaabtaa sidaa ah marka nacam ayb marka midda aakhira iyo midda hadda qabriga uu ku jiraan uga qiyaas qaadanayaana lama oran karo maxaa yale aakhira markaa waaba maruu awoodo alla baryi karo waana baxayaayo allau baryaya subxaana wa tacaala ayb amaa hadda laakiin salafku sheekhu wuxuu yidhi waxay inkireen in marka alla la baryaayo qabrigiisa in loo jeesto xataa oo kutubta waxaad ku arkaysaa yani manaasigta ay ka hadlayso qofku markuu qabriga nebiga booqanayo sal allahu caleyh ali wasalam ama nebiga uu salaamayaba madiina u tegay masaajidka nebigu u qasday labadii ragcoo ku tukaday markaasuu wuxuu aaday dhanka xujrada qabriga <clears throat> marka nebigu raba inuu salaamo waad salaamaysaa ujeesanaysaa assalaamu calayka ya rasuul allah assalaamu calayka ya abaa bakrin calayka ya cumar laakiin markaad rabto inaad ducaysatid wejigaaga xagge ujeedina qibladaa loo jeesa isaga loo jeedin maayo salafku saasay dhihi jireen xadiid marka waxaa jiro maxamed bin xumayd alraazi uu ku jiro maalig yacni laga werinayo qiso maalig iyo abuu jacfar almansuur dhex martay intuu masaajidka xooga ku qayliyo abuu jacfar almansuur ayaa marka wuxuu yidhi ma waxaad yeelaysaa masaajidka nebigaaad ku qaylinaysaa isagoo nebiga caleyhi salaatu salaamna eh, in codka lagu kor yeela la diiday oo marka sidaa markuu yidhi ayaa waxa uu yidhi eh, seen yeelaa hadeertaan maaha miyaan u jeestaa xaggiisa inuu alla baryo xaggiisa miyaan u jeestaa markaasu wuxuu yidhi bay yidhaahdeen maalik wakayfa tasrifu wajhaka canhu seed wejigaaga uga leexinaysaa eh, isagoo marka yani eh, isagoo marka wasiiladaada ah taasoo kale aarkaas aar aad daciif ah weyaan maxamed bin xumayd arraazi baa ku jiro ninkaasuna aad u daciif u yahay oo aimadii beledkiisa weliba waa daciifiyeen raasiyiinta sida abu zurcay abu xaatim iyo ragga lamidka ah, iyo maxamed bin muslim ibn waara iyo waxaa kaloo iyadana dacfi inqiaacna waa ku jira maxaa yeele qisadaa markay dhacayso yani maxamed bin xumayd iyo maalig marka la fiiriyo waqtiyada u dhaxeeyo yani waxaa muuqanaysa in maxamed bn xumayd maalig aanuba kusoo gaarin xilli abuu jacfar almansuur madiine uu joogay soma garan sheikhulislaam ibnu taymiyana qaacidatun jaliila fi tawasuli walwasiila ayuu kaga waramaa iyo kutubtiisa kale istiqaasada iyo kaas marka culammadii salafka marka markay ducaysanayeen qibladay u jeesan jireen oo qabriga looma jeesto adoo alla baryaaya qabriga u jeesatay diideen xitaa ma kula taa inay iyagu marka nabiga baryaayaan sala allahu caleyh ali wasalam wa bacda mowtihi marka ninka taasoo kale kuula yimaado aakhiraha saas dira waxaad leedahay marka waxaa weeyaan nebigu ducaa laga baryay inuu allabari sameeyo allabarina waa samaynayo waa samay kara markaas oo waa ku maqlaayo dadkii waaba la joogaaba waa noolyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam laakiin bacda mowtihi waxaad ii keentaa cid asxaabta ka mid oo nebiga inta u timid qabrigiisa tiri asxaabtii la yaqaanay tiri rasuulkii ilaahiyo ilaahi bari tiri waxaad arkaysaa inaynan jirin soo ma garan waxaa lagaala daba ordaa nin reebaadiyo cutbi layraa oon la aqooninba isaga laftigiis aan la garanayn qisadiisana majaahil ay ka buuxdo oo ibnu cabdilhaadi saarimka uu ku yiri isnaadkiisu waa isnaad oo dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin kaasay kuula imaaneen iyo aayadda qowluhu tacaala walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfara lahum rasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima aayaddaana macnaheedu waxay caam ku ahayd fii xayaati nabiyi cid kastoo saasoo kale dembis iyo wax samayso nafteeda dulmisa inay nebiga u timaado ilaahay istikfaar iyo weydii ay dhahaan nacam wailaa haddii kale haddii la yidhaahdo yacni waa caam xataa markuu dhintay kadib waa caam waxaa ka dhalanaysa qof kastoo muslima oo dembaabo hadduu tegi waaye qabriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam inaan laga toobad aqbalaynin iyo inuu dembi galay yaa ka dhalanaysa qof muslimoo saa dhahna ma jiro soo ma garanay marka aayadda iyadana marka macnaheedu sidaas baa in markaa loo fahmaansaxaabadaana u fahmtay oo walidaalika ninka la yidhaahdo alimaam eh, ibnu cabdilhaadi waxa uu yidhi eh, aayaddaani markuu ka hadlaayey ayb waxa uu tilmaamay eh, qisada cutbi waxa uu yidhi sanadkeedu waa dulumaatun bacduha fowqa bacdin sida ibnu cabdilhaadi uu yidhi sarim lmunkiga uu ku yidhi wasanaduhu yaduuru imaa majhuulun sanadkeeda wuxuu ku wareegaya majhuul waimaa matruukun matruuq nacam marka waman yastadilu facalayhi bayaanu sixatihi sixati maa yastadilu bihi qofka wax daliishanayana waxaa laga rabaa saasoo kale u leeyahay inuu waxa uu daliishanayo ou caddeeyo nacam amaa min xayu diraayana xagga diraayadana asxaabta rasuulka umaba aynan fahmin waxay kuwaan ka fahmeen somagara kuwaan yani waxaay ka fahmeen asxaabu rasuulilah kama fahmeenoo dadka dambaabay akulataa yani nebigu markuu dhintay caleyhi salaatu wasalaam dabcan dad dambaabi jiray waa jireen oo nebigana soo gaaro saxaabadiisa ahaa lama haayo nin inta baxay mar walba uu dambaaba illa waxaanoo kale hadday aayadda u fahmi lahaayeen nin kastoo dambaaba qabriga nabiga ha taga sala allahu caleyh waali wasalam yacni dadka dambaaba waa wax waxay noqon lahayd wax hal mar ama laba mar dhacaaya ma aha waa mar walba ay ku laalaaban lahaayeen qabrigii nebiga waan ina soo guuri lahay hadday taa ay jirto saxaabadii marka ma aanay yeelin sidaas ma samay jirin walidaalika waxau yidhi ibnu cabdilhaadi walaa yajuusu ixdaatu ta'wiilin fii aayatin aw sunnatin lam yakun calaa cahdi salafi fiirsa ma bannaana in la soo darisiiyo ta'wiil aayad tafsiir aayad ama sunno ta'wiilkeed cahdigii salafka aan jirin walaa yajuusu ixdaau tawiilin fii aayatin aw sunnatin lam yakun calaa cahdi salafi walaa carafuuhu tawiil salafku aynan garanin anaa garta inaad tidhahdid ma aha walaa bayanuuhu lilummati tawiil ummaday salafka aanay dadkii u cadaynin tawiil salafkii aanay dadkii u cadaynin lama soo darisiin karo fa ina hada maxaa yeele yatadamanu wuxuu keenayaa annahum jahiluu lxaqa wadalluu canhu inay ayagu xaqii ka jaahil noqdeen ka baadiyoobeen <clears throat> wahtadaa ilayhi haaulaai oo kuwan ay ku hanuuneen marka yaa ka dhalanaya saarimulmunkiga saasuu ku leeyahay waxaasoo dhanna marka waa khalad marka aayaddaanna marka macnaheedu sidaasaad u garanaysaa marka marka taawiilkii aayaddan cid salafka ka mida oo ka fahamtay mar walboo la dembaabo qabriga nebiga alla tago ma jirto markii laakiin ou noolaa waa umaa jireen marka wax kale maaha qisadan waxa ku sugan daliilka shubhadan uu sheegay waxa kale maana waxaa weeyaan nebigoo duca la weydiistay xaaladaasna nebiga caleyh salaatu wasalaam uu awoodayay ducada u awooday marka wxuu yidhi ama bacda mowtihi faxaasha wakalla anahum iyagu sa'aluuhu inay su'aaleen dalika kaagaas cinda qabrihi nabiga qabrigiisa agtiisa bal ankara salaf waxay inkireen calaa man qasada qofka ula qasda ducaa allah ilaahay ducadiisa cinda qabrihi nabiga qabrigiisa agtiisa fa kayfa ducaauhu binafsihi isaga baryada la baryaya tahay waama isaga wax lagu baryaayaba walahum shubhatun ukhraa shubha kale ayay leeyihiin mushrikiintu wahiya qisatu ibraahim calayhi salaam waa qisada ibraahim lamaa ulqiya markii lagu rido fi naari dabka ictarada lahu jibraa'iilu baa usoo banbaxay fi lhawaa'i hawadu uga soo baxay faqaala waxauu yidhi alaka xaajatun war dan ma leedahay buu yidhi alaka xaajatun dan ma leedahay faqaala ibraahimu ibraahim waxa uu yidhi calayhi salaam amaa ilayka adiga xaggaaga falaa maya anuu adiga xaggaaga waxdana kamalihi sidaa buu yidhi ibnu jariir tafsiirkiisa kusoo saaray min ariiq lmuctamir bni sulaymaan ataymi can bacdi asxaabihi marka ibnu kaiirna wuxuu u tiiriyey ilaa bacdi salaf kanay marka keensanayeen oo waxay leeyihiin qaaluu waxay dhaheen falow kaanat ilistiqaaatu istiqaaada bijibraa'iila laga gurma dalbaa shirkan hadday ahaan lahayd lam yacridha uma bandhigeen calaa ibraahiima ibraahiim wax makuu qabtaa ma dhaheenba jibriil hadday istiqaatadu shirki tahay haddana halkaasay ka baxeen marka qisadaani marka tanay marka shubhadan beedana ay keeneen way la imaadeen waaya marka sheer cadaaladiisa waxaa kamid a daliilkoodana waa sheegaya habka u daliishanayaanna waa sheegaya kadib marka radinaya ee wuxuu isaga ka fahmay keliya un kuu naqdin maayna faljawaabu jawaabtu marka waxa tahay ana hada kan min jinsi shubhati shubhadii ayay nooceeda tahay aluulaa hore shubhadii hore kale yay ku jinsi tahay maxaa yeele faina jibraa'iila jibraa'iil calayhi salaam carada calayhi waaba usoo banbaxay an yanfacahu inuu anfaco biamrin arin yaqdiru calayhi uu awoodayo war waxaan cadowga nimankan kugu ridaaya dabka makaa qabtaa jibriilna waa awoodaa lix boqoloo garab bow lahaa qoryooyin baa ilaahay isaga ku halaagayay nacam soo ma garan carada calayhi waa uu soo banbaxay an yanfacahu inuu anfaco biamrin arrin uu ku anfaco yaqdiru calayhi oo awoodayo fainahu kamaa qaala allahu tacaala fiihi waa siduu alla u yidhi shadiidulquwaa alla yidhi shadiidulquwaa huwadiisu miday darantaha falow adina allaahu lahu hadduu alla u idmo an ya'huda inuu qaado naara ibraahiima ibraahim dabkiisii wamaa xawlaha iyo agagaarkeeda min alardi dhulka uu ka qaado waljibaali buurihi wayulqiyaha uu ku tuuro filmashriqi uu ku tuuro qaraxdhac qarax soo bax aw ilmaqribi uu ku tuuro la facala nam falow adina allaahu alla hadduu idmi laha lahu isaga uu idmi an yaquda inuu qaado naara ibraahiima ibraahim dabkiisa wamaa xawlahaa inuu qaado waxa agaaraheedo min alardi waljibaali uu qaado waxa agaaraheedo buuro ah wayulqiyaha fi lmashriqi uu ku tuuro aw ilmaqribi la walow amarahu llaahu hadduu alla amri lahaana an yadaca ibraahiima ibraahim inuu dhigo fii makaanin meel baciidin fog oo dabkaas ka fog lafacala waa samayn kari lahaa walow amarahu hadduu amro an yarfacahu ila samaa inuu samada usoo qaadana lafacala sidaa waa yeeli lahaa oo quwadaa iyo sababtaa ilaahaybaa geliyey jibriilna waa nool yahay jibriil iyo layskagama qiyaas qaadan kara yani qof qabri ku jira moogtahay qiyaaskooda dhanaa ah qiyaas wuxuu yahay qalad aba wa haadaakani ka rajulin nin oo kale weyaan haniyin hani oo hodan ah lahu maalun kaiirun maal fara badan leh yaraa rajulan ninbuu arkaya muxtaajan dhibaataysan baahan fayacridu calayhi oo usoo banbaxaya an yuqridahu inuu amaahiyo ow yahabahu ama uu u hibeeyo shay-an wax yaqdii bihi oo ku guto xaajatahu dantiisa fayaabaa dalika arajulu ninkaa almuxtaaju muxtaajka wuu diidayaa an yaahuda inuu ka qaato <clears throat> <coughs> wayasbiru waa sabraya xataa yatiyahu llahu ilaa alla uu kala yimaado birisqin risqi xag qofkan inuu sabro doonayaayo xag alla risqi uu kaga yimaado laa minnata fiihi liaxadin gallad ounan qofna ku lahayn risqi qofna gallad ounan ku yeelanaynin bou rabaa taasi marka tan oo kale way qiyaaska kan iyo midaana ismudaabaqaynayo fa ayna haadaa kanu xageebuu ahaaday min istiqaatati min istiaaati lcibaadati istiaaada cibaadada wa shirki shirkiga xageebay meesha tani iyo taas maxay kala joogaan fa aadaakani waa xageebuu joogaa min istiaaati cibaadati uu ka joogaa wa low kaanuu yafqahuuna day wax fahmi lahaayeen qisadaan iyaduna wax kalamaana waxay tahay jibriil maku saacidaa buu yiri maku caawiyaa awoodna waa ulahay oo fii maa yaqdiru waa wuxuu awoodo maxaa ibraahim waa soo qaban kari jibriil wxnoo ka soo qaadi kari marka in looga qiyaas qaato midaan iyo nin maqbuuroo qabriga ku jiro inaad uga qiyaas qaadataa jibriil iyo isaga qiyaas qaadata sheekh cabdulqaadir waay mushkilo walnakhtim waxau yidhi marka aan ku khatinno oo aan kitaabka ku gebagabayno walnakhtimil kitaaba kitaabka aan ku khatimno aan ku gebagabayno bidikri aayatin aayad sheegitaankeeda cadiimatin weyn <clears throat> muhimatin oo muhim ah tufhamu la garanayo bima taqadama wixii soo hormaray walaakin nufridu laha alkalaama iyada hadalka ayaan u gooni yeelaynaa licidami shaniha waxaan sidaa u yeelaynaa shanigeeda weynaantiisa walikarat lhalai alad badnaantiisa fiiha iyada yacnii lagu qaldamo fanaquul waxaan leenahay laa khilaafa khilaaf kama taagno towxiida towxiidku laabudda asab inay tahay yani ay laa mufaaraqata lilinsaani insaanku yani meelu uga baxaa malaha an yakuuna bilqalbi wuxuu yidhi marka ah, laabudda ilaa mufaaraqata lahu kama yani maarmo oo xaqasaba an yakuuna bilqalbi inuu ahaado wllisaani inuu ahaado iyo walcamali fanaquulu waxaan leenaha minlaa khilaafa khilaaf kama taagna ana tawxiida tawxiidka laabudda an yakuuna bilqalbi inuu ku ahaado wllisaani inuu ahaado walcamali inuu ku ahaado fain ikhtalla hadduu dhinmo shay un wax oo min haada kan lam yakun irajulu ninku ahaan maayo musliman muslim ma ahaanayo fa in carafa tawxiida hadduu towxiidkii garto walam yacmal bihi aanu ku camal falin towxiidkii fa huwa kaafirun mucaanidun waa kaafir mucaanidoo madax adag weeyaan towxiidkii waa yaqaanaa inuu ku camal falo ma rabo nacam ka fircawna fircawn oo kale iyo ibliisa iyo ibliis oo kale iyo amhaalihimaa way garteen laakiin ma rabaan inay ku camal falaan waa mucaanid wahaadaakani yaqlatu waa ku gafaan fiihi ka dhexdiisa kaiirun in badanoo min annaasi dadka ka mida ku gafo yaquuluuna waxay dhahayaan hada xaqun wallaahi towxiidku xaq waaye leeyihin wanaxnu nafhamu hada waa fahmaynaa arrinkan wanashhadu waxaan qiraynaa anahu lxaqu inuu yahay walaakin laa naqdiru laakiin ma awoodna an nafcalahu inaan samayno walaa yajuusu cinda ahli beladina beledkeenna dadkiisa agtoodana maba bannaana maba lagu samay karabtan yani fiiri waa wax asaga uu tawahumayo wuxuu leeya yani beledkeenna khuraafadaa ku badan haddaan waxaas la tago khataran baa idinku gelaa ikraah ma ahan baabkaasoo kale ogow ee ninkaan isagaa wuxuu rabaa inuu si fiican u noolaado jecel yahay nacam qofna aysan caynin buu rabaa marka saasay dhahayaan walaakin laa naqdiru an nafcalahu ma awoodayno inaan samayno walaa yajuusu mana bannaana kan cinda ahli beladina beledkeenna dadkiisa agtooda ilaa man axad mooyaane waafaqahum iyaga waafaqo waqayri dalika iyo waxaa taalakeyrkeedu min alacdaari acdaar abay la imaanayaan tawxiidka waa garanaa dad baa saa ku dhahaya laakiin ma samay karna anaga waxaan haddaan la tagna ama aan aamino khatar walam yacrif ilmiskiinu miskiinkanna ma oga miskiinku ma oga ana haaliba a'immati alkufri gaalada raggooda waaweyn a'imadooda badankooda yacrifuuna alxaqa xaqa inay garanayaan walam yatrukuuhu kamana aanay tegin ilaa lishayin unbay uga tageen wax min alacdaari acdaarta ka mida ah. qaar yani waxaa waxay ku leeyiin gaalnimada qofkan maya war waxaan waa ogyaho waa sa adaa tiraahda waxay ku leeyiin maya waxuu doonaa ulajeedo kale madaxtinimaar uu rabaa maal buu rabaa xoogaa waxuu is leeyahay maalkaa kaaga nuqsaamayo xoogaa qarad adduunyo qaradka adduunyada marka cudurdaar uga dhigayaan ayaga marka taas waa waxa sheekh uu radinaya marka ayb walam yacrif ilmiskiinu miskiinku ma garanin ana haaliba a'immati alkufri a'immada gaalada badankood yacrifuuna alxaqa inay garanayaan walam yatrukuuhu aynanna ka tegin xaqi aanay ka tegin towxiidka ilaa lishayin unbay uga tageen min alcadaali ah kamaa qaala tacaala siduu allau yidhi ishtarow biaayaati illaahi alla aayaadkiisay waxay ku iibsadeen tabanan qaliilan waxyar adduunya waancan towxiidkii iyo aayaadkii alleayay iska bixiyeen waxay ku iibsadeen adduunyadoodaas amanan qaliilan bay ku iibsadeen waqayri dalika ee kaa keyrkiisu min alaayaati aayaadka ka qowlihi tacaala yacrifuunahu way garanayaan kamaa yacrifuuna abna'ahu siay wiilashooda u yaqaanaan oo kale qofbaa maalan kufri ku dhacaayo waxaad arkaysaa war waxaasoo gaalnimo ma ahmoogin yaad leeda haabuu ku leeyahay laakiin maxaan samaynaa ad in la noolaadaa la rabaa ilmaan lagu xiriiro iyo waxaase aad hadda weliba u batay nacam aniga waxaanina gaalnimata laakiin adduunya ii geysa maxaan samayna waankamarka mid baa marka waxaa laga yaabaa marka diinta si qaldan buu fahamsan towxiidkii kutubtana akhriyo yaa wuxuu leeyahay marka maya ninkaan war waa ogyahay ninkaan waxaan eh, lama dhihi karo lama gaalaysii karo ninkaan oo maxaa dhacaaleeda markaas wuxuu ku leeyahay waxa uu samaynayo dhanba qarad adduunya le waay ilaahay ninkaan waa yaqaana waa ogyahay hadda aduu yaqaan ibliisba waa yaqaana ilaahay nacam midda kale marka waxaa weya taa marka waaba shubha shubhadan maahan keliya inay haysato khuraafiyiin xataa rag yacni tawxiidka wax ka fahmay yay haysataa wax ka fahmay nacam wuxuu yidhi marka fain camila bitawxiidi tawxiidkii hadduu ku camal falo camalan daahiran camal muuqdo wahuwa laa yafhamu isagoon fahmaynin laa ilaha illa allah buu ku qowla salaadii buu tukanaya laakiin wax laa ilaha illa macnaheedu ma fahmayo tawxiidna ma yaqaan walaa yactaqidu biqalbihi qalbigiisana aanu ka ictiqaadsanayn fiiri fain camila bitawxiidi hadduu ku camal falo camalan daahiran camal muuqda wahuwa laa yafhamu isagoon fahmaynin walaa yactaqidu towxiidkana uunan ku caqiidaysnayn biqalbihi qalbigiisa fahuwa munaafiqun weyaan wahuwa munaafiquna sharun min alkaafiri gaalka waa ka shar badan yahay kamaa qaala tacaala ina almunaafiqiina fi dirki lasfali min annaar munaafiqiintu dabaqa hoosee naarta ayaa ay wa haadihi tani masalatun masalo weeyaan tawiilatun dheer tabiinu laka waxay ku cadaynaysaa idaa nacam tubayinu laka waxay ku caddaynaysaa idaa ta'maltahaa haddii aad fiirfiiriso fii alsinati naasi dadka carabiyadooda tabayana laka magu qoraa tatabayanu laka haadihi mas'alatu wayaa dawiilatun dheer kan tabiir buu qorayaa laakiin waxaa weyaan haadihi tani masalatun masalo weyan tawiilatun dheer tubayinu laka idaa tamaltaha maa tabayana laka waxaa kuu cadaanaya idaa tamaltaha hadaad fiirfiirisid fii alsinati nnaasi dadka carabiyadooda tatabayanu lakahay way kuu cadaanaysaa idaa tamaltaha hadaad eegeerto fi alsinati nnaasi dadka carabiyadooda taraa waxaad arkaysaa man yacrifu alxaqa qof xaqa garanaayo waytrkul camal ka tegaya in camalkii ka tegayo muxuu uga tegaya towxiidkii camalka duxukoda towxiidka inuu ku camal falo muxuu sida u yeelayaa likawfi naqsi dunyaahu adduunyadiisa naaqusnimadeeda ay naaqusto cabsi u kacabsanaya darteed ow jaahihi ama jaahiisa ow mulkihi ama boqortooyadiisa nacam towxiidkii waa garanayaa inuu ku camal falo ka tegayaa wuxuu uga tegayana waxay tahay likhawfi naqsi dunyaahu adduunyadiisa naaqusnimadeeda adduunyada nuqsaan soo gasho cabsi oo ka cabsanayo ow jaahihi ama jaahihiisa nuqsaan soo gasho ow mulkihi ama boqortooyadiisa nuqsaan soo gasho macnihii boqortooyadii buu ku baqiilayaa diintii uu iska bixinaa marka ayb waxyaabaha keeno alimaam lqayim iftaaxu daari sacaada waxyaabaha dad badan gaalo ka dhigayo inay islaamaan u diiday waxaa weeyaan waxaa weya dannan bimulkihim qortooyadooda inay ku bakyilaan heraqlaa ah ka mid ah dadkaas heraql ayaa ka mid ah xaqa waa fahmay laakiin inuu qaata maxaa diiday mulkigiisa inuu ka zuulo ayuu diidayay marka taasoo marka halkaa ka tilmaamay wa taraa waxaad arkaysaa buu yidhi man yacmalu qof samaynayo bihi towxiidka ku camal falaya daahiran daahir ahaan laa baain ahaan maya faidaa sa'altahu haddaad su-aashid camaa yactiqiduhu wuxuu ictiqaadsan yahay biqalbihi uu ka ictiqaadsan yahay idaa huwa laa yacrifuhu maba garanayo waxaan uu ku dhawaaqaya wax kaluu iska ictiqaadsan yahay ayb laa ilaaha ila allah buu leey markaas waxa yaa wax loo gowraca yaa wax loo nadraa awliyaduu ku leeyahay khatar kaas marka masaladii jahligiisa wax ku saabsan horaan uga soo hadalnay hadda ku laabin maayo walaakin calayka bifahmi aayatayni laakiin waxaad dushaada aad ogaataa bifahmi aayatayni laba aayadood fahamkooda oo min kitaab illahi tacala ilah kitaabkiisa ka mid ah ulaahumaa labada aayadood midoodana ma taqadama wuxuu soo hormaray weyn wahiya qowluhu laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daarannina waad gaalowdeen iimaankiinni kadib faidaa taxaqaqta haddaad xaqiiqsato ana bacda asaxaabati saxaabada qaarkood alladiina kuwaas oo hasow duulay aruuma ruum duulay xaggeeda maca rasuulilahi rasuulka la duulay oo la socday sal allahu alayh ali wasalam kafaruu inay kufriyeen bisababi kelimatin kelmad darteed ay ku kufriyeen qaaluu ha ay yidhaahdeen calaa wajhi lmasxi weliba ay ku yidhaahdeen kaftan haddaad garata yacni dad nabigii la socday sal allahu alayh ali wasalam inay gaaloobeen dad nebigii la socday oo qaswatu tabuuk nebiga ruum markuu duulayo kula socday kelmad ay ku qowleen darteed ay ku gaaloobeen haddaa ogaatay ila dadkan marka hore muminiinay ahayn waxaana ku tusaya laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum taasaa ku tusaysa calaa wajhi lmasxi kaftan dartiisa masaxi kaftan darteed tabayana laka waxaa kuu cadaanaya ana aladii midka yatakalamu ku hadlaya bilkufri gaalnimada wayacmalu bihi ku camal camalfalayo khawfan buu ku dhaqmayaa khawfan cabsi oo ka cabsanayo min naqsi maalin maal inuu ka naaquso ow jaahin jaah inuu ka naaquso weji ow mudaaraatan wuxuu ugu dhaqmayaa gaalnimada ama uu ugu dhawaaqayaa mudaaraatan yani iska warwareejin liaxadin axad ou iska yani mudaaraad iyo iska warwareejin iska leexleexin acdamu waxaad ogaanaysaa inuu ka weynin badan yahay minman yatakalamu kan ku hadlaya bikalimatin kelmad yamsaxu biha oo ku kaftamay laba yaa daran marka nin kelmad uu ku kaftamay ku gaaloobay ninna waxaa weya kelmadii uu ku dhawaaqaya waa ku camal falayaa wuxuu u yeelayana waxay tahay inaynan ka nuqsaamin jaahiisa iyo mul iyo maalkiisa inaynan ka nuqsaamin ama mudaaraad ma raba inuu qofna ka hor yimaado nin kasta yani wuxuu samayna mudaaraadku tanoo kale waxaa ku fiican in la yiraahdo yani mudaahana mudahanow ku samayna maxaale mudaaraadku marbuumudaaraadku marar buu fiican yahay masaladan hadda maaha waxaan ka hadla laakiin walidaalika culamada fiqhu lmudaaraad waxa la yidhaha waxbay ka alifaan mudaaraatu nnaas iyo mudaaraadku marka waxaa adoo xaqii ku taagan xaqii ka tanaasuli maysid laakiin qofkiina ma rabtid inuu kaa laakiin mudaahanadu waxay tahay xaqiibaad ka tanaasulasa uga tanaasuleysaa qofkan si aad isu fahamtaan ama aan waxba ku yeelin farqi noocaasu ibnu xajar sheegi jiray marka waxauu yidhi aw mudaaraatan liaxadin marka wuxuu yidhi tabayana laka waxaa ku caddaanayo ana aladii midka yatakalamu ku hadlaya bilkufri gaalnimada yacmalu bihi ku camal falayo khawfan cabsi oo ka cabsanaayo min naqsi maalin maal inuu ka naaquso aw jaahin jaah inuu ka naaquso mudaaraatan ama wuxuu ugu dhawaaqayaa kuna ugu camalfalayaa kufriga inuu mudaaraad warwareejiyo si aan ugaba hor imaanin liaxadin axad acdamu inuu ka weynin badan yaha ku cadaanaysa miman yatakalamu qofka ku hadlaya bikelimatin kelimad yamsaxu biha oo ku kaftamayo walaayatu thaaniyatu aayadda labaad qowluhu tacaala weeyaan man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha man axadkii kafara kufriya bilaah alla ku gaaloobay min bacdi iimaanihi iimaankiisa ka gadaale ilaa man ruux mooyaane ugriha la dirqiyey walxaal qalbuhu qalbigiisuna mutmainun ou yahay mid ku degan biliimaani iimaanka ku xasilan walaakin lagu noqoyay man axadkii sharaxa waasiciyey bilkufri gaalnimada sadran laab u waasiciyey facalayhim qadabun min allahi kuwaas baa marka cara alle ay u sugnaatay halkan marka aayadan waxaa weeyaan waxay ku tusaysaa qofka mukraha ee la dirqi baa laga soo reebay qofka yacnii eh, iimaankiisa kadib qofka gaaloobayo marka laga reebo qofka mukraha ee la dirqiyey qalbigiisu ilaa qalbi lama dirqin kare qalbigiisuna iimaanka uu ku xasiloon yahay kaas isaga waxaa weeye waa caro alla ku dhici mayso walaakiin laakiin carada alle ayay ku dhacaysaa man sharaxa bilkufri sadran qofka yacnii gaalnimada qalbigiisa u waasiciyey aayadan marka dad baa qaladka fahmo sheekh taasuu raba inuu baraarujiye marka oo dad baa yanimarka wuxuu leeyahay oo waxay u haystaan ilaa qofku uu qalbi ahaan yani gaalnimada ka jeclaado inuunu gaaloobaynin ka fahmayaan sidaa laakiin ma aha wuxuu leeyahy falam yacdur illaahu alla subxaanahu watacala ayadan ibnu taymiya laftirkiisa wuxuu ku sharxaa saaribu lmasluul in badan buu ayadan kaga waramaa weliba kufriga qaarkiis inuu yahay kufri qowl qowlka laga gaaloobo xaggiisa aayadan iyo wuxuu leeyahay falam yacdur illaahu alla ma aanu cudur daarin min haaulaa'i kuwaan ilaa man unba uu cudur daaray axad ukriha la dirqiyey weliba maca kowni qalbihi qalbigiisa isagoo uu yahay mumainan mid ku xasilan biliimaani iimaanka wa amaa hayru haada midkan wixii ka soo haray faqad kafara waa gaaloobay min bacdi iimaanihi sawaan waxaa isku mida facalahu u sameeyaa khawfan cabsi ow amacan ama amac u sameeyayaa damacdunya u damcayo aw mudaaraatan liaxadin ay u sameeyayaa qof uu warwareejinayo ow amase mashaxatan biwaanihi bakhiilid oo wadankiis ku bakayla wadan jacayl wadankiisu jecelyahay yacni meesha ou joogo ayaan ahayn meel yacni lagaba raba markaas yacni towxiidkii marka wuxuu leeyahay intaad niyo meel kale iyo aad meeshaan gaalnimo towxiidka waxba towxiid ha muujinine iska waafaqa nimankan aw mudaaraatan liaxadin aw mashaxatan biwaطanihi aw ahlihi ama ahalkiisa ku baqaynaya aw cashiiratihi ama qaraabadiisa aw maalihi ama maalkiisa aw amase facalahu gaalnimada ayuu sameeye calaa wajhi lmasxi buu u sameeyey kaftan aw ligayri dalika u sameeyaya ama yani waxa waxaan ahayn oo min alaqraadi unajeedooyinka ah kulligood gaalnimaday soo gelaya ila almukrah midka la dirqiya maahane haddii adig xabad lagu haysta gaalnimada ku dhawaaq lagu yiraa qalbigaaga lama dirqin kara afka kaga dhawaaqi kartaa laakiin haddaynan taa ahayn dad baa marka ikraahi iyo dirqintii waxay u haystaan hadda ninkii madaxtinimou rabaa waxay ku waxaan muxuu samaynaya intaanoo gaalnimo ah haddadaan waxaan gaalnimo inay tahay waa ogyahay haddounan samaynin laakiin wuxuu kursigiisiia loo imaanay kursigiisiiba u baqaa bay kuleeyihin wallaahi taas inaysan ahayn cudurdaar waana mid sheekh uu tilmaamay halkan uu ku tilmaamay maxaa yeeley wuxuu heli karaa inuu iskaga tegaba waxaan kursiga iyo tawxiidka kursiga oo jeclaaday ninkan soo ma garani marka masalada iyad marka waa taa weyaan nacam marka qaar baa waxay ka dhigan ilaa gaalnimada qofka yani marka waafaqo qalbiga ka jeclaayo bis unbuu yani gaal noqonaya sidaa inaan fiiri marka falaayatu aayadda tadullu calaa haada kan aan sheegnay tusaysa min jihatayni laba dhinacay ka tusaysa aayadda aluulaa jihada hore qowluhu waxaa weyaan ilaa man ukriha falam yastaqni ma soo reebin ilaa man ukriha qofkii la dirqiya ubaa lasoo reebay wamacluumun waxaa la ogyahay ana alinsaana insaanku laa yukrahu lama dirqiyo ilaa cala alcamali ubaa lagu dirqiya camal iyo walkalaami hadal iyo walficli ficl laa caqiidati lqalbi qalbiga ictiqaadkiisa maya falaa yukrahu calayha axadun qofna laguma dirqiyo taa korkeeda athaaniyatu masalada meesha labaadoo aayaddu ay ka tusayso qowluhu tacaala daalika kaagaasi yani waaqicun calayhi kufrigaa ku dhacay muxuu ugu dhacay kufrigu biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa biistixbaabihi jacaylkooda alxayaata ay jeclaysteen nolosha addunyaa dhowey cala alaakhirati ay ka jeclaysteen an allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira waan allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin way ku xigtaaba aayadan man man kafara bilahi min bacdi iimaanihi fi suurati naxli dalika bianahu mustaxabu lxayaati dunya baa ku xigto soma garanin oo aayada ku xigto sidaa darteed marka alla wuxuu yidhi gaalnimadaas ayaa arrinku waa sidaas ama gaalnimadaas dushooda ku dhacday maxay ugu dhacday gaalnimadan biannahu mustaxabuu waxay jeclaysteen alxayaata noloshii adduunyaa dhowey cala alaakhirati bay ka jeclaysteen fasaraxa wuxuu caddeeyey allah subxaanahu watacaala ana alcadaaba cadaabka lam yakun inuunan ahayn bisabab ictiqaadi wuxuu cadeeyey marka ana alcadaaba cadaabka nuso kale nusakda tan mooyaane midda asalku raacday inta kale waxay leeyihiin fasaraxa wuxuu cadeeyey ana haada alkufra waalcadaaba gaalnimadan iyo cadaabkanba lam yakun inuunan ahayn bisababi ictiqaadi ictiqaad darti inuunan ahayn waljahli jahli dartiis inuunan ahayn wlbugdi lidiini nacayb diin loo qabo inuunan ahayn aw maxabat kufri ama gaalnimo jacayl inuunan ahan aw maxabat kufri inaanay ahayn wainamaa sababuhu gaalnimadan la gaalaysiiyey iyo yani cadaabkan sababkiisu waxaa weeyaan ana lahu waxaa u sugnaaday isaga fii dalika gaalnimada xadan dheer min xuduudi dunya dheefaha adduunyada ka mid ah fa aaharahu markaasuu doorto cala diinibu ka doortay faa'iidadan dambe oo sheekhu uu aad iyo aada ugu nuuxnuuxsaday ee faa-iido aad iyo aada muhim u ah waxayna tilmaamaysaa waxyaabo dad badan oo iska badaa yacni dadkan khuraafiyiinta ah ee dadka xataa kitaabadan akhriyo oo towxiidka wax ka fahmay xataa waxaad arkaysaa inay arrinkan iyadaa uu mugdi uu kaga sugan yahay ee oy aad arkaysa ay leeyihiin in kufri fara badan oo dabi ay ku dhacayaan iyagoo og weliba inay leeyihiin haddana kufrigan waxaa ku xambaaray waxaa weyaan adduunye iyo waxaa adduunye jacayl unbaa ku xambaaray inuu waafaqo madhabka gaalada ama yacnii gaalnimada inuu waafaqay ma ahan ama inuu gaalnimada qalbiga ka jeclaadaa shardi ah inay sidaasoo kale ay leeyihiin haddana laakiin wuxuu ka hadlayaa maxabada ama tasxiixinta la tasxiixiyo mabaadida gaalada la rumeeyo inay diintoodu wax saxan ay tahay iskeeday gaalnimo u tahay arintan kale iyadana gaalnimada kale ka duwanna waa gaalnimo kale iyaduna yacni ka duwanaanayso marka in la isku xiro ma ahan qofkii marka waxa uu leeyahay eh, halkan marka wuxuu ku caddeeyey oo waxauu yidhi fasaraxa wuxuu caddeeyey alla subxaanahu watacaala ana alcadaaba cadaabka lam yakun ma ahayn nusqadan marka sidaa bay qoraysaa lam yakun nusaqda kale waxay qorayaan fasaraxa wuxuu cadeeyey anna haada alkufra waalcadaaba kufrigan iyo cadaabkanba lam yakun ma ahaanin oo yani sababtiisu ma ahaanin bisababi alictiqaadi mid yani ictiqaad marka ka yimid xaggiisa ee marka inuu gaalnimadii hadduu la yimaado ee yacni qofka mukraha la dirqiyey mooyaane wixii aan ahayn ee qofka uu leeyahay gaalnimada uu ugu dhaco ee uu leeyahay maalan adduunyaa ii geysay madaxtinimaan rabaa iyo ee sidaa uu gaalnimadii ugu dhacayo marka iyadaa marka gaalnimada marka maahan buu leeya bisababi lictiqaadi aayadan ay tilmaamayso dalika biannahu mustaxabu alxayaata adunya cala alaakhira ma ahan bisababi lictiqaadi ictiqaad sababtii waljahli jahli sababtii ma aha waalbukdi carab sababteed maaha lidiini oo u caraysan yahay ow maxabati alkufri ama gaalnimo la jeclaado sababteed ma aha intaan midkiis mid kastoo ka mida sidiisuu gaalnimo u yaha laakiin middan aayaddu ay ka hadlaysa kaa sababtiisu kuwan uu sheegaya ma aha wainamaa sababuhu sababkiisu waxa uu yahay anna lahu qofka waxaa ugu sugan fii daalika kaagaas yacnii shirkiga iyo kufriga uu ku dhex jira xadanba ugu sugan min xuduudi dunyaa ee dheefaha adduunyada ka mid mida ah wayna badan yihiin dadka noocaasoo kale walidaalika ayaa iimaanku oo uga takhallufay oo kaga yacni laga waayey ninkii la dhihi jiray hiraqla isagoo gartay diintu inay xaq tahay ogaaday weliba nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu milkin doono meeshan uu ku taagan yahay haddana inuu islaamo oo weliba damcay yaa markii dambe uu isagoo ku bakiilayo eh, madaxtinimadiisa jacayl oo madaxtinimadiisa u qabo isagoo ku bakiilayo madaxtinimadiisa ayuu wuxuu ka doortay madaxtinimada xun madaxtinimada ayuu wuxuu ka doortay dunyada ee yar ayuu ka doortay inuu alla rumeeyo marka waa la mid qofka yacnii isagana gaalnimada ku dhacayo loo caddeeyo xujadii lagu oogay ee gaalnimo waxaanu inay yihiin garanayo in badanoo hadda dadka ka mida waxay kuleeyiin waxaanu inay gaalnimo tahay warsoo ma ogid markaad tiraahdid waan ogahay buu kuleeya laakiin biil xaggee laga keenaa xaggee la aadaa aniga danbaa iga gashay maahna diinta ma necbi buu kuleeyahay ama nimid wadaad xumo ah laga yaaba inuu yidhaahdo mar haddaadan diinta nacbayn oo qalbiga aynan kaaga jirin buqdi diineed waxan aad samayn wax kastood samaynaysaa dhibaato male inuu yidhaahdo yaa dhici karto marka sheekhu waxau yidhi waa inamaa sababuhu sababkiisu waxaa weyaan ana lahu fii dalika xadan baa ugu sugan min xuduudi dunyaa ah marka gaalnimoo dhanba waa noocaas gaaloo dhan nin kasta haddii la yidhaahdo shahwa yaanay kufrigiisa ugu jirin ee waxaa weye la heli maayo gaal kastaa kufriga uu ku jiraa shahwo unbaa ugu jirto waxa islaamka usoo soo geli layahana waa un shahwo iyo wax jacayl sidaa darteed marka maanic ma aha qofkan adduunya waxaan yeelay iyo adduunya u geysay iyo qalbiga kama necba iyo waxaas waxaa weyaan ama diinta qalbiga kalama diriirsana iyo qalbigiisa maan ognahay iyo waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weyan qofka hadduu kufri daahirsado kufrigaa unbaa marka ku haddii aanu mawaanicdii afarta ahaa haddii aanu haysanin ee yacni aanay ku qumin ee ahaa jahliga ta'wiilka ikraaha iyo yaniyo eh, khada'a haddii afartaa maanic la waayo waxaa weyaan adduunye jacayl maanic looga dhigi maayo mana looga dhigi karo bal yacni waxaa adduunye jacayl maanic looga dhigaa dad la ogsoon yahay oo gaalada kula jiro inay diinta la baabi'iyaanba waxyaabaha mudaaharada ee yacnii gaaladu ay kula heshiinayaan inay diinta ilaahi subxaana wa tacaala sida ay gaalada ula dirirayaan sidaa dad la ogsoon yahayba waxyaabaha noocaasoo kale ah qof diinbaabicinta qofka kula jira gaalada ee ficil iyo qowl iyo kula jira gaaladii waxaa weyaan adduunye jacayl iyo madaxtinimo ku rabaa wax soconaya ma ahanta iyadaa bal sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullahu tacaala waxa uu tilmaamay horena aan usoo sheegnay min annifaaqi alakbar inay ka mid tahay nifaaqa weyn inay ka mid tahay qofku inuu jeclaysto in ilaahi subxaana watacaala diintiisu ay hoos u dhacdo inuu qofkii yacni ay farax geliso diinta ilaah inay hoos u dhacdo in ay yani muslimiintu meel ku guulaysatay markuu maqlo yacni uu ka naxo waxyaabahaasna waxyaaba qalbi hadda ku jira maahane waa waxyaaba daahiraye muuqanayo weyaan waxyaaba daahiraya ee muuqanayo bal afkaaraha gaalada ay sheegayaan oy diinta islaamka kula dirirayaan ayuu wuxuu leeyahay anna waa kula jiraa oo afkaarahaasaan isku ayaan iskula jirnaa oon ka midaysannahay waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaa weeyaan qofka adduunya madaxtinimo jacayl u geeyey waxba maanic u noqon mayso taa marka in ilaahay subxaanahu watacaala looga cabsado weeyaan sheekhu marka aayaddan si aad iyo aad u qiimi badan ayuu fahamkeeda u bayaaniyey waxaadna moodaa inuu wakhtiga kan aan joogno inuu aad iyo aad yacnii wakhtiganba uu ka hadlayaad moodaysaa moodeysaa wa inamaa sababuhu sababkiisu waxaa weeyaan ana lahu fii daalika xadan baa ugu sugan min xuduudi dunyaa dheefaha dunyada ka mid ah fa aatarahu kaas ayuu doortay cala diini diinkiibuu ka doortay wallaahu aclam buu yidhi halkaa ayuu marka sheekhu ku gebagabeeyey kitaabkiisa marka qofku dadku waanaad ku arkaysaa qof shirkigii ogaaday towxiidkii ogaaday oo haddana shirkigii ku dhex jiro maxaa dhacay marka la yihaahdana waxa uu ku leeyahay ma yeeli kari maxaa yeelay waa la icaaynayaa kan baa laigu samaynaya abuu daalibba saasoo kale u ahaa inuu towxiidkii qirto waxa uu diiday waxay ahayd yani masaba oo usoo jiido usoo jiido abayaalkiis iyou ka baqay wailaa yacnii in nebigu xaq sheegaayo waa ogaa inuu rumeeyana waaba damcay waxyaabaha marka ka celiya waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabaha marka qofka ka daciifiya inuu diinka ilaahay u hogaansamo qaybo badanoo ka mid a ah, alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa layidhaha miftaaxu daari sacaada ayuu kaga warramay juska koowaad marka tanna way ka mid tahay tanna waa ay ka mid tahay oo qofka adduunyadiisa iyo shahwadiisa inuu ka doorto diinka ilaahay subxaanahu watacaala inuu u hogaansamo marka kitaabka halkaabuu ku dhammaaday ilaahi subxaanahu watacaala sheekha kitaabka allifay waxaan u weydiinaynaa fii miisaani xasanaatihi inuu ugu kabo maalin yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim inuu ilaahay isagana dembidhaaf uu ku siiyo innagana culimmadiina soo bartay ee aan ka faa'iidaysanay waxaan ilaahay uga baryaynaa iyagana inuu dembidhaaf siiyo fii miisaani xasanaatihim oo ugu kabo dadka dhegaystay niyad sami ku dhegaystana waxaan ka codsanaynaawaxaan u sheegaynaa iyaguna inay wixii khalado ay ku arkaan oo loo bayaaniyo ee aniga yacnii waxyaabaha aan kaga hadlay halkan ka mid a haddii ay ogaadaan inay saxa u hogaansamaan oo ay waxba khaladka yacnii aanay qabsanin ilaahina subxaanahu watacaala wixii khaladoon ka galnay yacnii kitaabka inta soo wadnay aan galnay waxaan alla subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu naga dhaafo dadka kale iyaguna laga yaabo ay ku jirto ee sheekha laga aaminsiiyey sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah laga aaminsiiyey ee waxyaaba been abuurad lagasowaxyaaba been abuurad ah sida looga sheegayey laga aaminsiiyey wax aanu ahaynna inay ogaadaan oo aanay mucaaradin oo aynan radinin waxaynan aqoon u yeelanin oo aynan ku dhicin sidii gaaladoo kale alla uu yidhi bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmihi waxay beeniyeen waxaanay koobin cilmi cilmi aanay ku koobin bal kadabuu maa lam yuxiiuu wax aanay koobin oo cilmi aanay ku koobin ayay beeniyeen baa allah subxaanah watacaala uu leeyahay wax aqoontiisu aanay koobin yay beeniyeen markamarka taa inaynan ku dhicin oo waxa ay horta mucaaradayaan oy diidan yihiin inay fahmaan taa iyada marka aada iyo aad ayay muhiim u tahay midda labaad ee kale yani waxaa weyaan aan ishaarayo qof waa la yidhi iyo hebel baasaa yidhi inta qof iska daayo sheekhu kutub buu leeyahay kutubtiisa bal horta wax aad ku arkayso wixii lagaaga sheega bal itus inaad tiraahid kitaabadiisa iga tus inaad sidaa aad yacni aada yeesho xaqana haddii aadan aqbalin marka hore oo yacnii xaqa intuu kuu yimaado aada diidid waxaa laga cabsanayaa oo halis aad u tahay in marka dambe xaqii mar kale markuu kuu yimaado inaa uhogaansami weyso siduu allaba uu leeyahay wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara waanu dabagedinaynaa aragyadooda iyo quluubtooda waa dabagedinaynaa ay waxba fahmi maayaan kamaa lam yu'minuu bihi awala mara sidii markii horeba aanay siday markii hore u rumayn waayeen rumayn la-aantoodii hore yaa waxaa loogu ciqaabay oo ka dhalatay inay xaqii dambe ay qaadan waayaan marka ta ayay kugu dhicin rabbi ka cabso wax aad yacnii waxa aad doonaysid in sacabka aad saarto ama la rabo in sacabka laguu saaro waxaa weeyaan waa xaqi alla subxaanah watacaala kitaabku waxa uu ku saabsan yahay waa towxiid waa xaqullaahi cala alcibaad waa wixii laguu abuuray waa wixii rususha alla uu soo diray waa waxa jannada iyo naarta lagu xiray waa waxa dadka dhiigooda iyo maalkooda eh, eh, cismada iyo badbaadada lagu helo weyaan marka mansiladiisu waa weynyahay dacwaduna waxaa muhima iyadoona inay dacwo kastaa ka bilaabato halkaa inay ka indilaaqdo towxiidka ay ka bilaabato sida nebigaba calayhi salaatu wasalaam dacwadiisu sidaa ay u ahayd oo towxiidka alla subxaanahu watacaala rususha markuu soo diray dacwadooda towxiid bay ka bilaabatay sidaasi la-eg rususha marka ay dirayaan sufaradooda iyo dadka ay dirayaane wakiilada u ah waxa ay markaa dacwada wakiilada ugaga ah waxa ay u sheegi jireen towxiidka inay dadka ku bilaabaan oo xadiidkii mucaad waatou ahaa saxeynka ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu mucaad diraayey inaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuuluullah towxiidka marka inuu uga bilaabo ayaa la faray marka dacwo kasta ee aan towxiid ka bilaabanin waxaa weyaan waa midaan aasaas lahayn weyaan wuxuu haddii gurigu uunan aasaas lahaynna waa soo dumayaa towxiidkaaguna inuu calaa basiiratin u ahaado ood aqoon u yeelato waxa aad dadka ugu yeeraysid inaad aqoon u yeelato midda kale kitaabku mowduuca uu ka hadlayey mowduuc aad iyo aad muhim waa ah weeyaano shubahaad ayuu daaweynayaa shubahaadkaas oo haddaadan adiga cilmi isku hubaynin oo aadan dhufays cilmi oo adag aadan gelin waxaa halis u tahay marka shubahaadku inay ku dafaan waxaana ku dardaarmaynaa in shubahaadka aan loo banbixin oo meelaha ay ka jiraan qofka aanu doondoonanin maxaa yeele culammadii salafka waxay dhihi jireen alquluubu daciifatun waalahwaau khataafa quluubtu waa daciif ahwaa'duna way jiidjiidasho badan tahay marka taa in ilaahay subxaanahu watacaalaa qofka ilaahay inuuna dhowro ayaan ilaahay weydiisanaynaa inuu alla towxiidka noo ilaaliyo ayaan rabbi weydiisanaynaa maxaa yeele nebigu aad iyo aad ayuu istiqaamadana ugu dadaali jiray allabarigana waa ku dadaali jiray towxiidkana waxaa gundhig u ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin in alle keliya la caabudo isaga keliyana kaalmo la weydiisto dariiqu waa dheeryahay mana sahlana waxaaweyn haddaan alle haddounan ku gacan qabanin halis ayaan ku jirnaa marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa towxiidka inaanu naga dhuminin marka qabriga aan galno adduunka inuu towxiidka nagu waafajiyo marka aan qabriga galnana ilaahay inuu towxiidka na waafajiyo qiyaamaha markaan rabbi soo hor istaagnana waxa la isku imtixaanaya waxaa weeyaan waa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuuluullah maada kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen wamaada ajabtum almursaliin rususha maxaa ugu jawaabteen waxaana la weydiinayaa taas weyaan hebel iyo fulaan iyo callaan nala su'aali maayo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fii suurati alqasas waywma yunaadiihim fayaquuluu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tadcumuun kaasi marka waa su-aal towxiidka ku saabsan bacda aayaat alla waxa uu yidhi wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin allah u dhawaaqaya markaasu wuxuu leeyahay rusushii maxaa ugu jawaabteen rusushii maxaad ugu jawaabteen ayuu leeyahay marka waxa weeyaan in taa loo diyaargaroobo oo la ilaaliyo towxiidka iyo sunnada towxiidka iyo sunnada oo la ilaaliyo yaa qofka naxariista alla subxaanahu watacaala lagu helaa marka mowduuca kitaabkooda marka sidaasoo muhim oo u ahaa in shaa allahu tacaala waxaan alla subxaana watacaala sidaasi la-eg aan isu dardaarmayna niyadsami kitaabka qofkii u dhegeystana ilaah inuu ku anfaco annagana alla uu nagu anfaco dhammaanteen ayaan rabbi subxaana watacaala aan weydiisanaynaa labada cudur ee dadka quluubta dadka gashaana in aad iyo aad layskaga ilaaliyo waa maradu shubha iyo maradu shaki maradu shubha iyo maradu shahwa mid waxaa weeyaan waa shubhada oo qofka in quluubtiisa ay shubha galaan waxa uu sheekhu isku dayay inuu daaweeyo yani aad iyo aad u baraarujinayey shubhada marka waxaa daaweeyo oo lagu celiyaa waxaa weyaan waa cilmi waa yaqiin yaqiintuna cilmibaa gundhig u ahaa saas u ah shahwada iyaduna waxaa weyaan sabr baa lagu daaweeyay qofka inuu ka sabri karo shahwada walidaalika alimaam axmed imaamadiisa marka laga hadlaayey waxaa lagu tilmaamay adduunyadiibaa u timid markaasuu sabar ku celiyey waxaa u timid shubhadii baa u timid iyo bidcadii markaasuu yaqiin iskaga dafciyey rabbibaa siiye subxaanahu watacaala imaam kastoo aimada ah salafkana sidaa unbaa imaamada uu ku gaaray lidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah maqaalo waxaa jirta aad iyo aad uga ansaxday aad iyo aad yani kutubtiisa ku sheego mar walbo oo uu yidhaahdo fabisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiin ayaa waxaa lagu gaaraa imaamada diiniga ayaa lagu gaaraa sabar iyo yaqiin ayaa imaamnimada diineed lagu gaaraa buudhihi ayuu yidhaahdaa wuxuuna ka iqtibaasay halkaas qowluhu tacaalaa wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lammaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun halkaa ayuu ka keenay marka oo sabar iyo yaqiin yaa imaa alimaamatu fiddiin lagu gaaraa marka labadaas cudurna qur-aanka ilaahay waa kaga waramo fii quluubihim maradun buu yidhi munaafiqiinta quluubtooda shaki iyo shubaha ku jirto dhinaca kalena falaa takhdacna bilqowli fayamac aladii fii qalbihi marad ayuu yidhi damcinina codkiina haweenkii wuxuu ku yidhi hajejebinina oo ah, ah, falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad marka uu dhamac ou galo midka qalbigiisu jifadu ay ku jirtay shaawada maradushaahwa loo jeedaa marka shubhada iyo shaahwada ilah inuu naga celiyo ayaan weydiisanaynaa sabar inuu alla na siiyo yaqiin inuu rabbi subxaanahu watacaala uuna siiyo ayaanu weydiisanaynaa kitaabkanna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan inuu alla noo fududeeyey ee alle noo inaan dhammayno uuna waafajiyey yaan rabbi subxaanahu watacaala ayaan iyadana ugaga mahad celinaynaa maxaa yeelay cilmigu waa waxyaabaha ugu waaweyn laasimaa cilmiga towxiidka waxyaabaha iimaanka uu ku kordho weeyaan marka taana ilaahay unbaa na waafajiyey in fara badan oo dadka ka a ayaan haysanin ama aan towxiidkii fahamsanayn ama kutubtiisii iyo meelihii ay ka bara lahaayeen daah laga saaray marka rabbi subxaanahu watacaala waxauu yidhi lain shakartum la asiidannakum marka rabbi subxaanahu watacaala ayaan uga shukrinaynaa kitaabkuna waxa uu noo dhammaaday bisha rabiiculawal kun afar boqol sagaaliyo labaatan rabiiculawal kun afar boqol labaatan iyo sagaal sanadka hijiriga ayuu sidaa ayuu noogu dhammaaday haadaa wabillaahi tawfiiq wsala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi wslm